waxa weeyaan qeyb laga siiyey taasaa macnaha culimada qaar ay ku tilmaamayaan qaarna waxay leeyihin tawxiid aluluhiya ayuu qeyb ka yahay ayb wa qowlihi tacaala ilaahay odhaahdiisa ayuu baab u yahay wa min annaasi man yattakidu min duuni illahi andaadan yuxibuunahum ka xub illah waladiina aamanuu ashaddu xuban lilah wa min annaasi dadkii ayuu ka mid yahay man yatakidu cid samaysanaysa min duuni illaahi alla sokadii andaadan kuwo ilaahay ay kala mid dhigeen kuwaasoo yuxibuunahum ay jecel yihiin ka xubbi illaah jacaylka ilaahay oo kale sida ilaahay loo jeclaadoo kale ayay u jecel yihiin waaladiina kuwa aamanuu alla rumeeyey ayaa ashaddu daran xubban jacayl lilaahi ilaahay la jeclaado jacayl ilaahay la jeclaadana dadkaa mu'miniinta abaa kuwaa kaga fiican wey manaa kaga daran macnaheedu waxa weeye halkan waxay ayaddu ka hadlaysaa jacaylka dadka waxaa ka mid a dad jacaylka ilaahay iyo addoommadiisa ku simaya oo addoo sida ilaahay loo jeclaadayo jacaylka uu mudan yahay mid la mid ah ayuu addoommadii jeclaanaya jacaylka maxaa laga wadaa jacaylku sidiisaba waa saddex qaybood jacaylku waa saddex qaybood qaybi waa jacayl ilaahay uu leeyahay subxaana wa tacaala qayb waa qaybtaas laba qaybood marka hore u qaybsamaa qayb ilaahay jacayl la jeclaado iyo jacayl addoommadiisa la jeclaado jacayl ilaahay la jeclaadaayo la geraykaas laakiin addoommada ilaahay oo la jeclaadaayey saddex qaybood bay noqon jacayl addoommada la jeclaado ilaahay daraaddiina loo jeclaado waxaad u jeclaanba waxa weeye addoonkan ilaahay baa jeclaaday ilaahay baana ku amray inaad jeclaato qaybtaa waxaa soo gelay jacaylka nabigeena salawatullahi wasalaamu caleyh aan jecelnahay iyo jacaylka dadka mu'miniinta ee muttaqiinta ka dhexeeyay isjecel yihiin iyo jacaylka aan jecel lahay wax walboo ilaahay jecel yahay subxaana wa tacaala oo makhluuqaadkiisa ka mid a ah. waxaa la yidhahdaa alxubbu lilah ilaahay daraadii oo shayga loo jeclaado ilaahay baa jecel dartii baad u jeclaan lafihiisa uma jeclaanaysa ee waxaad u jeclaan allah jecel sababka kugu bixinaya inaad jeclaato waxa wey ilahay baa jecel subxaana watacaala ilaahay baana i amre inaan jeclaado taasi waa qeyb qaybtaasi ilaahay jacaylkiisa kama hor imaanayso isma diidayaan bal waxay dhammaystir u tahay ilahay jacaylkiisa subxaana watacaala waa kii ahaa yani ina min wsaqi cura aliimaan alxubu fi llaahi waalbuqdu fi illaah iimaanka mareegihiisa iyo guntiyihiisa kuwa ugu adagi waxaa ka mid a in aada u jeclaato waxaad jeclaanayso ilaahay dartii waxaad nacaysana ilaahay dartii u nacdo waxaad yani waxa la coloobayso ilahay dartii ula colow waxaad soo dhaweysanna ilaahay dartii usoo dhaweyso waa iimaanka wuxuu ka mid yahay mareegihiisa iyo guntumihiisa ugu muhiimsan buu ka mid yahay marka jacayl oo addoon la jeclaado makhluuq la jeclaado ilaahay dartiina loo jeclaado kaasi waa qeyb oo iimaanka ka mid oo dhamays iimaanku dhamaystiray qeybta labaad waxa weeyaan almaxaba abiiciya waa jacaylka dabiiciga ah oo makhluuqaadka la jeclaado sida masalan jacaylka cuntada aan jecel oo kale ruuxa oomanee biyaha jecel oo kale xaaska jacaylkiisa oo kale caruurta jacaylkooda jacaylkoodao kale adduunyada jacaylkeeda jacaylkeedaoo kale jacaylna waa noocaas oo waa jacayl dabiiciya la dhahda ilahay ibni aadamka ku abuuray midka noocaasa ilaahay maxabadiisa iyo jacaylkiisa isma diidayaan kama hor imaanayo oo addoonku isagoo ilaahay jecel bu haddana reerkiisa jeclaan isagoo ilaahay jecel subxaana wa tacaala ayuu haddana caruur jeclaan isagoo ilaahay jecel bu haddana macnaa waxa weye cabitaanka iyo cuntada jeclaan isma diidayaan laakiin waxay isdiidayaan haddaad jacaylka adduunyada iyo waxyaalaha ka hormariso ilahay jacaylkiisa subxana wa tacaala way isqabteen maalan waxaa isqabtay inaad ilaahay jacaylkiisa fuliso iyo wuxuu kaa doonayo iyo reerkaagi iyo caruurtaadi iyo adduunya waxay kaa doonaysa inaad fuliso labadiibaa iska hor yimid oo fooda isla galay keed samay haddaad marka jacaylka qolyaha ka hormariso ilaahay jacaylkiisa halkaasuu marka burinaya halkaasay iska hor imaanayaanoo marka jacaylkoodu uu noqonayo shirkiga markaasay noqon ama shirki ayna noqonayn uu noqonayaa dembi weynoo iimaankii waxyeelaya sidaas way macana maxaa yeeley waa kii nabigu odhan jiray salawatullhi wasalaamu caleyh bisa cabdu dirhami wadiinaar ninka shilinka caabudaya dirhamka iyo diinaarka caabudaya bisa cabdu lkhamiisati waalkhamiila ninka marada caabudaya ee addoonka u ah kaasaa inkaari ku dhacday bu nabi uri salawatullahi wasalaamu caleyh oo ma nin shilin iyo doolar u sujuudayaa jira mise nin ilaahay u rumaysan inay ilaah yihiin baa jira maya laakiin haddaaba daacadii ilaahay daacadooda ka hormarisa oo raadintooda aada ka hormarisay raadintii ilaahay sharcigiisi iyo u dhawaanshihiisa halkaasaad marka addoon u noqotay iyaguna ilaahay kuu noqdeen wey macna markay iska hor imaanayaan waa markaa laakiin inta aad ilaahay maxabadiisa iyo jacaylkiisa ka hor marinayso oo iyadu kaagala weyn tahay waxa weeyaan waa shay iska dabiici oo ilahay addoommada ku abuuray iskama hor imaanayaan maxabada qaybteeda saddexaad waxa weeye almaxabatu maca allah inaad ilaahay la jeclaato jacaylkii ilaahay uu mudnaa subxaana wa tacaala mid la mid ah inaad addoommada jeclaato ama jacaylka addoommadaba aad ka hormariso jacaylka ilahay aad jeceltahay subxana wa tacala weya midka shirkiga midka aayaddu tilmaamaysana waa midka wa min annaasi man yatakhidu min duuni illahi andaada yuxibuunahum ka xub illah jacaylka ilaahay ay jecel yihiin iyo ka ay andaadda jecel yihiin baa siman ama ka andaadda ay jecel yihiin baa ka weyn jacaylka ilahay jecel yihiin subxana wa tacala kaa wey marka midka gaalnimada ee islaamnimada lagaga bixiy maxaa yeelay tawxiidka aasaaskiisi iyo gulbigiisuba waa jacayl jacayl ilahay la jecelaya subxana wa tacala midda kale waxay ku kala tegayaan ilaahay jacaylkiisu wuxuu wataa oo aan wax kale la wadaagin jacaylka ilahay la jecel yahay shaygii waa jecesha ilahay waa jeceshahay marka labaad haddana waxaa kuu dheer cabsi iyo rajo waa jacayl iyo cabsi iyo rajo waad isdullayn haddana weyneyn aada weynaynaysaa kugu jirta jacaylka midhahaa dhaliya ee qaabkaa keena ilaahay unbaa la gooniya subxaana wa tacaala laakiin matalan makhluuq baad jeceshahay waxbaad ka doonaysaa madaxweynahan guriyeynaysaa am wax kusiiyaa baad isleedahay intaa yartaa unbaad ugu xilanoo haddaad jeceshahay waa un intaa mooyaane khawf iyo rajo iyo weyneyn iyo isu ma wato intaa haddii uu galo intaasi wada gasho waa shirki iyo gaalnimo wey islaamnimada lagaga bixi saas wey macna marka fawaarij noocaas oo kale leedahay qolyahan marka lagu eedaynaya waxay yihiin ilaahay subxaana wa tacaala jacaylkii uu lahaan jiray bay siiyeen mid la mid ah addoommada siiyeen taasaa la diidaya macna wa min annaasi dadka ayay ka mid yihiin man yatakhidu cid yeelanaysa min duuni illaahi alla sokadiisa andaadan kuwo ay ilaahay kala mid dhigeen kuwo ilaahay la midoo lamid maaha ilaahi subxaana wa tacaala mana garab istaagi karaan ayaga muctaqadkooda say rumaysan yihiin waay iyagaa ilaahay garab dhigay yuxibuunahum kuwaasoo ay jecel yihiin ka xubi illaahi ilaahay jacaylkiisoo kale ka xubi illaahi laba macnaba waa suurtagalo mufasiriintu way sheegaan ka xubihim illaaha siday ilaahay u jecel yihiin oo kale iyaga lafahood siday ilaahay u jecel yihiin bay andaadana u jecel yihiin taasi waa macno oo waa masdarun mudaafun limafcuulihi waxaa kaloo dhici karta in la yidhaahdo yuxibuunahum andaadiibay jecel yihiin ka xubbi illaahi ka xubi lmu'miniina allaha siday mu'miniintu ilaahay u jecel yihiin oo kale ayay iyagu andaadooda u jecel yihiin taasina waa macno kale wey markaasaa ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu ka fadilay jacaylkay kuwan gaaladii ilaahay u hayaani waxaa ka weyn oo ka daran oo ka fiican jacaylka ay mu'miniintu u hayaan maxaa yeele jacaylkay mu'miniintu u hayaan waa mid barxla waa midaan waxba la wadaagin waa midayna cid kale ku garab wadin kuwani laakiin waxbay ku garab wadaan waaladiina kuwa aamanuu rumeeybaa ashaddu daran xubban jacayl la jeclaada lilaahi ilaahay la jeclaadana dadka mu'miniintabaa ku daran oo gaalada kaga daran ilaahay subxaana wa tacaala keligiida iyagu jecel yihiin qolyaha laakiin ilaahay subxaana wa tacaala addoommadiisay la jecel yihiinoo ay ku garab wadaan yani hadda masalan waxyaalaha kutusaya waxaa ka mid a ah, dadka runtii waxyaalaha la yaab kale khatarta ah ee bulshada ka dhex muuqda waxaa ka mid a dadku sida ay awliyada u jecel yihiin ama rajada uga qabaan ama uga cabsanayaan ilaahay subxaana wa tacala in badanoo ka mid ugama cabsadaan daliil waxaa kugu ah haddii aad tidhaahdo war ilaahay subxaana wa tacaala yaraaka min xayu laa taraahu ilaahay subxaana wa tacaala mar walba waa ku arkaa oo waa kula socdaa oo waa ku taalacanaya oo qalbigaagu arkaa iska jira haddaad tidhaahdo addoonkaasi aabayeel weyn ma siinay laakiin haddaad tidhahdo sheekh cabdilqaadir dhulkuu taaka taakataaka ugu jiraa qalbigaagana waa daalacanaya qalbigaaga ilaasho addoonkaasi sheekh baa ku arka waxyaalo fara badan in uga tagaa laga yaaba waxyaalo fara badan waa lagu arkaa qalbigaaga la daalacanaya sheekhii baa ku arka waa ficlan sidaas wey yani waa lagu arkaayo qalbigaaga jiro oo ilaasho inay in badan uga tagaan baa laga yaaba laakiin ilahay baa ku arkaya subxana wa tacala in in badan uga tegi waxyaalaha khaladaadkii la gelaya waxaa ka mid a ah masalan dadkan aadaya xajka iyo xaramka iyo aadaya nebiga salawatullhi wasalaamu caleyh qabrigiisa ayaa waxay yidhahdaan wuxuu ka weyn yahay ziyaaro la siyaartaayo kacbadoo la tago iyo masaajidkii nebigoo la ziyaarto salawatullahi wasalaamu caleyh masaajidka nebiga ziyaaro oo kacbad la ziyaaro labadaas wax la mida ah ma jire markaa kadib nebiga salawatulli waslamu caleyh masaajidkiisiiba haddaad tagtay qabrigiisana soo siyaaro nebiga salawatullahi wasalaamu caleyh saas wey laakiin ra-san halkan inaad kasii niyooto ood kacbadii iyo masaajidkii nebigii iyo macaalimtii waaweynada islaamkaba aad tidhahdo qabrigaa igala weyn oo qabriga daraaddii aada intaa u gashaay waa masale aan mashruucayn masale aan mashruucahayn oo bannaanayn wey maxaa yeelay xifdiga beytka ilaahay rasuulkii ma aha salawatullah waslamu lakin waa qabrigiisii waay masalada laga hadlaya waa qabriga masaajidka nebiga u qasad markaa kadibna qabriga nebiga soo siyaaro salawatullah waslamu aleyh oo soo salaa saasaa la doonaya macna ayb wa fi saxiixi waxaa kusoo arooray saxiix bukhaari can inabiyi sal lay slam nabiga laga warinaya yani saxiix muslim saxiix muslim waxaa ku yimid oo nabiga sal lay slam laga warinaya anahu nabigu qaala inuu yihi man qaala ciddii yidhaahda laa ilaaha ila allah sidaa ruuxi yidhaahda mid lagu caabuda ma jira alla mooyaane oo wa kafara ku gaalooda bimaa yucbadu waxa la caabudayo min duuni illaahi alla sokadii waxa la caabudayo dhanna ku gaaloobaa xaruma waxaan bannaanayn maaluhu xoolihiisu xaaraan bay noqon wa damuhu dhiiggiisuna xaaraan buu noqon wa xisaabuhu xisaabtiisuna cala allaahi ilaahay dushiisay ahaatay caza wajal waxaan ku jirnay tafsiiru laa ilaaha ila allah wey laa ilaaha ila allahu ruuxu markuu yidhaahdo waa inuu ku gaaloobo wax walba oo ilaahay kasoo soo hadhay subxaana wa tacaala oo la caabudeeyo waa masalada soo sheegnayo anugu laa ilaaha ila allahu waan odhanayaa haddana faragelin ku samayn maayo waxyaalahaa kaleeto oo ha la wada jiro diimuhu ha wada jiraan oo madaahibtu ha wada jireen oo dariiqooyinku ha wada jireen oo waxaan oo dhan waa jiri karaano waa wada sax lagaa yeeli maayo waa inaad tidhaahdo waa inaad ku gaalowdo oo tidhaahdo waxaasi waa wax baatil ah wax jirana ma aha sidaa inaad tidhahda weye wax kastoo ilahi ka saaray subxana watacalana ku gaalooda markaasaad noqonaysaa ruux muslim ah oo dhiiggiisu uusan banaanayn xoolihiisu aysan banaanayn oo kelimadaasi uu ku dhawaaqay baa ilaalisay man xisaabtiisuna ilahay bay tadciin jirtaa subxana wa tacala wa kafara bimaa yucbadu min duuni illah waa baraaadii wey waa inaad ka beri noqoto baraaadaasaa macnaha maclushaahidku uu yahay <coughs> ayib wa xisaabuhu cala allahi waxay faa addoonku waxaa laga yaabaa intuu afka ka yidhaahdo oo adinka ka muujisto haddana qalbiga inaynan laa ilaaha ila allahu jooginba oo macnaheedii uusan qalbiga ku jirin ma faaide ma faaiide ma ka helaya faa ka heli waa un adduunyada adduunyada dhiiggiisa waa lagu ilaalin xoolihiisana waa lagu ilaalin muslim ahaan baa laga soo qaadi axkaamtii muslimiinta la marin laakiin aakharaba wax faa ku heli waxba ku heli maayo wa xisaabuhu cala allahi saas wey waxay tilmaamaysaa innaga waxaa laynoo diray dadka wixii inooga muuqda qalbigooda laynooma dirin waxa inoo muuqda wax afkooda ay ka yidhaahdaan baa inoo muuqda intaasaa laynoo diray adinka waxay kala yimaadaan baynu ku xugmin intaasaa laynoo diray laakiin qalbiga maxaa ku jira qalbiga ma ma ka run sheegayaan ma been bay sheegayaan ma munaafiqnimaa ku jirta qalbiga ilahay bay la jirta subxana wa tacala rabbi baa kala xisaabtami adiga waxay ku dhawaaqaan ama la yimaadaan baa laguu diray inaad ku xugmiso sidaas way maana marka kugaaloobidaasaa yani waxa weyaan maxalu shaahidku uu yahayo xadiidka uu sheekhu u keenay wa sharxu haadihi tarjama tarjamada iyada ah tarjamadu waa baabku sameeye wey sharaxeedu maa bacdahaa waxa ka dambeeya ayuu ahaaday oo min alabwaabi ah abwaabta ka dambeeya fiihi dhexdiisa waxaa ku sugana baabkan akbaru lmasaa'ili masaaishii ugu waaweynaa wa ahamuhaa iyo masaa-ishii ugu muhiimsanaa wa hiya mas'alada ugu weyney ugu muhiimsani waxay tahay tafsiiru shahaadati shahaadadoo la fasiro oo la caddeeyo macnaheeda wa bayanahaa wuu caddeeyey sheekh biumuurin arrimo ayuu ku caddeeyey waadixatin oo cadcad ama ilaahay wuu caddeeyey oo arrimo cadcad buu ku qeexay minhaa waxaa ka mid a arrimaha lagu caddeeyey aayat lisraa aayaddii suurat lisraa kusoo aroortay ulaaika aladiina yadcuuna yabtaguuna ilaa rabbihim wasiila aayaddaa wey bayana wuu caddeeyey alle fiiha dhexdeeda wuxuu ku caddeeyey aradda radin cala almushrikiina gaalada la radiyo alladiina gaaladaasoo yadcuuna baryaya alsaalixiina dadka wan wanaagsan fa fiiha waxaa ku sugan aayadda dhexdeeda marka bayaanu caddayn la caddeeyo anna haadaa kani oo saalixiintoo la baryo ah huwa isagu ashirku inuu gaalnimo yahay alakbaru ee ugu weyn gaalnimo aan lagaba weynin waxa weeye dadka saalixiinta ilaahay awliyadiisa iyo cibaadaas inaad barido ood u yeedhato iyo nebiyada iyo malaa'igta waaba shirkika ugu weyn wey macna saas wey wa minhaa waxaa ka mid a macnaha sidiisaba walilmacluumiya shirki makhluuqa markuu ku bilowdayba taariikhta inta la ogyahay dad saalixiin ah oo lagu xadgudbo guluwi lagu sameeyey yuuba ka bilowdayba meel iska dhig iyo qubuur iyagana huluwi lagu sameeyo lagu xadgudbay sida cabdullahi bni cabaas uu leeyahay yacni nabiyullaahi nuux calayhi salaam iyo ibra iyo aadam waxaa u dhaxaysay toban qarni tobankaa qarni dadku muwaxidiin bay ahayd tobankaa qarni markii ay gabagowday kadib ayaa marka qowmu nuuxin nimankii la odhan jiray nuux qoladii loo diray yaa waxay bilaabeen inay dad saalixiin oo wanwanaagsan oo geeriyooday qubuurtoodii inay barakaystaan rag ku waaweynaa oo qalbigooda kuweena jeclaayeen oo ilaahay subxaana wa tacaala lagu tuhmi jiray inay u dhow yihiin yaa geeriyooday markay geeriyoodeen bay qubuurtoodii dhiseen qubuurtii baa horta la dheereeyey oo kor loo dhisay qubuurtii marka la dhisayna ayagoo lagu weyneynayo markii la dhisayna waxaa ku xigtay in la barakayso markii ku xigtayna qolyihii tegey qolyo kaloo ka dambeeyey baa bilaabay inay caabudaan marka marka maxay ka bilaabatay qabri iyo nin saalix oo wanaagsanoo ku jiroo lagu xadgudbay buu shirki asaaskiisaba ka bilowday meesha ilaahay subxaana watacaala jidkiisa lagaga baxayba halkaasay ahayd kow shirka halkaasu ka bilowday waana shirkiga ugu fara badan ee bulshadu maanta ay ku jirto wax sababaya waxaa wey alguluwu fi saalixiin iyo alguluwu fi lqubuur wa fi asxaabi lqubuur waalamwaat dadka dhintay iyo qubuurta iyo awliyada iyo saalixiinta in lagu xadgudbo oo xaddii ilaahay dhigeen la tilaabiyo ta ugu weynee maantana khaladka keentay iyo inxiraafka tii un wey macna saas weyaan wa minhaa waxaa ka mid a masaa-ishaasi aayatu bara aayadda ku aroortay fii suurati tawba oo ahayd macnaha ittakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban min duuni illah bayana alla wuu caddeeyey fiiha aayadda dhexeeda wuxuu ku caddeeyey ana ahla alkitaab nimankii ree reer kitaab ahaa ee yahuud iyo nasaaro ahaa ittakhaduu inay ka dhigteen axbaarahum culimadoodii iyo wa ruhbaanhum xubaadoodiibay arbaaban rabbiyaal ka dhigteen min duunilah alle sokadiisa taasuu ilahay caddeeyey wa bayana wuxuu caddeeyey alle annahum iyaga lam yu'maruu inaan la amrin ilaa bian yacbuduu inay caabudaan mooyaane ilaahan waaxidan hal ilaah inay caabudaan mooye wax kale inaan la amrin shirkiga ma ilaahay baa amray iyo inay axbaartii ruhbaanta ilaahay ka dhigtaan maya ilaahay subxaana wa tacaala ma amro waxaasoo kale mabda-an la amray tawxiid buu ah tawxiidkii intay ka baxeen bay culimadoodii iyo kuwaasay raddiye ka dhigteen maca anna tafsiiraha ayadoo tafsiirkeedu alladii tafsiirkaasoo laa ishkaala fiihi wax shakiya uusan ku jirin uu yahay daacatu lculamaa aayaddaa tafsiirkeeda uusan ishkaal iyo bushi ku jirin waxa weeye daacatu lculamaa culimadii oo la adeeco walcubaadi iyo kuwii cibaadaysan jiroo la adeeco bilmacsiyati ilaahay cisyaankiisa lagu adeeco waxay ilaahay ku caasiyeen laa ducaahum baryadooda ma aha ay baryi jireen iyaahum culimada ay baryi jireen waxa aayaddu ay ku eedaysa ma aha culimmadaad baryi jirteen oo culimmadaad u yeedhan jirteen oo culimmadaad dhibaatooyinka ula carari jirteen ma ahee aayaddu waxay ku eedaynaysa waxa weeye culimmadiibaa waxaad ku raacdeen waxay ku khaldameen culimmadiibaa waxaad ku raacdeen waxay ilaahay ku caasiyeen saas way macana waxay diin idinka dhigeen oo diinta ilaahayna ku garamareen yaad ku raacdeen taasaa lagu haystaa macana wa minaa waxaa ka mid a masaa-ishaasi qowlu khaliil calayhi salaam nabiyullaahi ibraahim odhaahdiisi uu lilkufaari gaalada ku yidhi inii baraaun mima tacbuduuna ila aladii fataranii fastafnaa ibraahim wuxuu ka soo reebay calayhi salaam min almacbuudiina inta la caabudo wuxuu ka soo reebay rabbahu rabbigiibuu ka soo reebay ilahay keliyuu ka soo reebay inta la caabudo dhan wadakara wuxuu sheegay subxaanahu alla wuxuu sheegay ana haadihi albaraa'a baraa'adaasi iyo wa haadihi almuwaalaa baraa'adaa gaalada uu ka beri noqday iyo wilaayada oo ilaahay uu siiyey subxaana wa tacaala ilaahay oo uu weli ka dhigtay oo isaga uu ku xidhmay inta kalena uu ka go-ay arrintaasi hiya iyadu tafsiiru shahaadati an laa ilaaha ila allahu inay tahay buu ilahay ku fasiray subxana watacala markuu nabiyullaahi ibraahim cid kaloo dhan ka go-ay ilaahay keligiina ku xidhmay oo baraa'a iyo muwaalaad la yimi albaraa waxaa la yidhahdaa inaad mabaadida baatilka iyo dadka wata aada ka go-do ood la celowdo muwaalaadkana waxaa la yidhahdaa inaad xaqa iyo dadkiisa la saaxiibto ood ayaga garab istaagto la jirto ilaahina subxaana watacala si aada ugu xidhanto marka labada arrimood markuu la yimid ayaa waxaa laga dhigay labada arrimood baaba tafsiirkii iyo caddayntii shahaadatu an laa ilaha ila allahu buu ilaahay ka dhigay subxana watacala oo muxuu yidhi faqaala markaasa alla wuxuu yihi wajacalahaa baraa'adii iyo muwaalaadkiibuu ilahay wuxuu yani nabiyulahi ibraahim wuxuu ka dhigay kelimatan buu ka dhigay baaqiyatan fii caqibihi lacalahum yarjicuun marka waxay xmaarsan tahay almuwalaa walmucaadaa albaraaa walwalaa wa minhaa waxaa ka mida masaa-isha lbaqara oo fi lkufaari iyadana kusoo aroortay alladiina gaaladaasoo qaala allahu fiihim uu dhexdooda yidhi wamaa hum bikhaarijiina min annaar gaalada ilaahay uu yidhi naarta ka bixi maayaan oo naartay ku waarayaan ayaa aayadda fii suurati lbaqara maxay ku sheegtay dakara wuxuu sheegay alle annahum qolyahaasi aan naarta ka baxaynini yuxibuuna inay jecel yihiin andaadahum kuwa ay ilaahay la simeenay garab dhigeen bay jecel yihiin ka xubbillaahi sida ilaahay loo jeclaado kale jacaylka ilaahay oo kale yay asnaamtoodana jecel yihiin oo andaada jecel yihin ayib wuxuu marka odhan rabaa qoladii ilaahay jacaylka ku simtay iyo addoommadiisa haddii ilaahay uu yihi wamaa hum bikhaarijiina min annaar naar ka bixi maayaan ka waran ninka ilaahay subxaana wa tacaala cid aan ahayn jecel allana halmaamayba labadan waxay simeen ilaahay jacaylkiisii iyo addoommada jacaylkoodii ninka addoommadu kala weyn yihiin ilaahay subxaana wa tacaala oo ka jecel addoommada ilaahay ka waran waxaa kaa kaba sii daraba isagaba kaba sii cajab badanba nin ilaahayba intuu meeshaba kaba saarayba addoommada keliya uun ku xidhan oo addoommada keliya ka jecel ka warankaas qoladii jacaylka ilaahay iyo jacaylka andaada andaadda simaybu ilahay ku yihi naarta ka bix maayaane ka waran ninkii kadii hooseeya kuwaas inuu janno geli miyay kula tahay kalaaw ayb fadalla waxay ku tustay marka aayaddaasi calaa annahum iyagu yuxibuuna allaha ilaahay inay jecel yihiin gaaladaas xubban jacayl cadiiman oo weyn walam yudkhiluu ma uusan gelinin jacaylkaasi filislaami islaamnimada muusan gelinin ilan xubbigii weynaa ee ilaahay ay jeclaayeen muxuu islaamnimada u gelin waayey maxaa yeelay xubbi khaalisa maaha waa xubbi jacayl kalaa ku barxan oo garab socda mar hadduu wuxuu wax kale garab socdaana ilahay mar rabo subxana watacaala kuna islaami maayo ruux fa kayfa xaalku seebuu noqoni biman cid xaalkiiseebuu noqon axabba jeclaaday annidda cidda ilaahay uu garab dhigay ayuu jeclaaday akbara si ka weyn buu u jeclaaday min xub illahi ilahay jacaylkiisa nin ilaahay wixii uu ku garab waday kaba jecel ka war oo xaggan jacaylkiisa u badan yahay fakayfa ka waran karaaba kasii daran biman bixaali man bar ruux isaga arrinkii ka waran lam yuxiba aaban jeclaaninba ila nidda cidda uu ilaahay garab dhigay waxdahu keligii mooye cid kalaba aan jeclayn oo walam yuxib allaha ilaahayba aan jeclaan ra'san ilaahayba aaman jeclaynoo meeshaba ilahay aan soo gelinin subxaana watacala balkaa ka waran saas wey waa kasii xag jiraa wey sida xaal dad badan oo xaalkoodu maanta uu yahay wa minhaa waxaa ka mid a ah masaa-isha qowluhu sal ly sl nabiga odhaahdiisa uu yidhi man qaala laa ilaaha ila allah wa kafara bima yucbadu min duuni illah xaruma maaluhu wa damuhu wa xisaabuhu cala allah xadiidkaasaa ka mid wa haada kani min acdami maa yubayinu waxyaalaha cadaynaya kuwa ugu waaweyn weeye macnaa laa ilaaha ila allah laa ilaha ila allah macnaheeda waxyaalaha cadaynaya kuwa ugu waaweyn weeye fainahu nebigu lam yajcal mu uusan ka dhigin atalafuda ku dhawaaqid bihaa kelimada lagu dhawaaqo caasiman mid ilaaliya lidami dhiigga walmaali xoolaha kelimadoo lagu dhawaaqo keliya dhiiggaagii xoolahaaga badbaadin mayso islaamna kaa dhig mayso dhawaaqaa keliya maxaa la doonayaa haddaan dhawaaqii la imid maxaa kaloo layga rabaa bal walaa macrifata macnaha iska badaa ku dhawaaqis keliye xataa waxaan dhiiggaagiiyo lafahaaga badbaadinaynin walaa macrifatu macnaha macnaheedoo la garto maca lafdiha adigoo haddana ku dhawaaqay macnaheediina waad garanaysaa waadna ku dhawaaqaysaa lafteedu ku badbaadin mayso ayib bal iska badaa inay taasi ku badbaadaysee walal iqraara xataad haddaad qirto xataa bidaalika arrinka waad qirto qalbigaad gelisay waad ku dhawaaqdo afkaad ka tiri macnaheedana waad garanaysaa intaasi xataa kugu badbaadin mayso waa cajiib maxaa la yska rabaa bal iska badaa intaasi inay ku badbaadiseen walaa kownuhu ahaanshihiisuna xataa badbaadin mayso addoonka laa yadcuu uu yahay mid aan baryaynin ila allaha alla mooyaane waxdahu keygii laa shariika lahu oon cid kale u shariik yeelayn xataa haddaad ku darto inaadan ilaahay mooye cid kale baryinoodan caabudin oo u yeedhanin maya waa cajiib kelimadii ku dhawaaqay oo qalbiga gelay oo macnaheedii fahmay oo macnaha ilaahay mooyo cid kale ma baryayo haddana sidaa lagugu dayn maayaa la leeyahay xaggee laysku wadaa maxaa layska rabaa bal iska badaa waxaasoo dhan eh laa yaxrumu ma xaaraam noqonayo maaluhu ruuxa dhiiggiisu wa iyo maaluhu xoolihiis iyo wadamuhu damuhu xataa xataa yudiifa ilaa uu ku daro ilaa daalika arrimaha lasoo sheegay ilaa uu ku daro alkufra gaaloobid bimaa shay uu ku gaaloobay yucbadu la caabudayo min duuni illahi alla sokadiisa saas wey macna tiirka labaad oo ah inaad ku gaalowdo mabda' kastoo ilaahay ka soo haray mabdiisa iyo cid walba oo la caabudo ilaahay keyrkii ama la baryo ilaa aad ku gaalowdo waxba lagaa yeeli maayo islaamnimadaaduna sax ma aha dhiiggaaga iyo xoolahaagana badbaadin mayso laa ilaaha ila allah jannana geli mayso saas wey tiirkaa muhimkaa intuu kaa maqayo oo ah inaad ku gaalowdo waxyaalaha kaloo dhan waa muhim saas wey macana fain shaka haddii uu shakiye arrinkaa oo waxyaalaha kaleeto xaqaa jiri kara talow ma jiraan mise ma jiraan awliyada ma la baryi karaa mise lama baryi karo shaki baaba kaga jira aw tawaqafa ama uu ka istaagay maya anigu yani xaggana weerari maayo xaggana weerari maayo laba dhexaad baana maxaaba dhibka ay gelinaya waa iska cibaadaysanaya ilaahay baan baryaya diintaydaasn iskaga dhaqmaya maxaa dagaali gelinaya aniga nimankan aniga maxaa iga galay dadku ha iska cibaad faraha ka qaada awliyadu ha iskaga tawasuleen maya xataa tawaqufkaa laguma ogola inaad ka istaagtood xataa tidhaahdo waan iska dayn xataa laguma ogola aw tawaqafa ama uu ka istaago lam yaxrum ma xaaraam noqonayo maaluhu xoolihii yani xoolihiisa iyo wadamuhu dhiigiisa maxaa la doonayaa marka inaad ku gaalowdo mabdaa waxaan ahayn oo dhan tuur lana dagaalan af iyo adin waxaad heli karto oo dhan kula dagaalan saasaa lagaa raba wailaa ilaad intaa ka samaynayso lagaa hadhi maayo waxbana sax kuuma aha saas wey fayaa laha fayaa qawmi dadow marka icjibuu la yaaba maa lahaa waxaa u sugnaaday cajabta u sugnaaday min mas'alatin mas'ale ahaan maa shay la yaab lebaa acdamahaa weynan badnaysiiyey oo wa ajallahaa weynan badnaysiiye wey yacni mas'alo weyn oo la yaabid iyo dul istaagid mudan wey macna wayaa lahu maxaa u sugnaaday min bayaanin caddayn xaggii maa awdaxahu maxaa caday cadna maxaa macnaha waxa weeyaan yani caddayn badnaysiiyey wa xujatin min xujatin iyo xuja ahaan wayaa lahaa min xujatin wey wayaa lahaa shaylayaablaa u sugnaaday min xujatin xuja ahaan maa aqfacahaa maxaa goyn badnaysiiyey maxaa goyn la gooyo ku badnaysiiyey mas'alada lilmunaasici midka doodaya yani hadalku waxa weeye mas'aladu doonayaa inuu muujiyo weynankay leedahayo alla mas'aladu weynan badana oo maxay weyn tahay oo maxay caddaan badan tahay oo maxay goyn badan tahay ninka doodahaya ee macangaga ah doodiisa maxay goyn badan tahay wy macana waa xadiidka nabiga sal ly waslam wa xaruma waxaan ujeedaa wa kafara bima yucbadu min duuni illah wuxuu goynayaa ninka ilaahay iyo cid kale isku garab wada kaasuu xujada u jarayaayo yaani xadhigga u goynayaa hada bilahi towfiiq wsal allahuma wslama cala nabiyina mxamedi wala alihi wasaxbi waslm alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wsali allahuma wslama cala nabiyina muxamedi wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd yaqulu lmualifu raximah llahu tacaala baabun min ashirki lubsu اlxalqati wاlkhayti wanaxwihima lirafci اlbalaa aw dafci baabun hada kani baabun waa baab wey wuxuu baab u yahay min ashirki shirkiga waxaa ka mid ah lubsu lxalqati xalqada xidhashadeeda dugaagadda xidhashadeeda waalkhayti iyo liilanka xidhashadiisa dun ama liilan wa naxwihimaa iyo wixii la mid ah xidhashadoodu shirkiga ka mid ah. oo loo xidho lirafci albalaa dhibaato taalla iyo cudur yaalla in uu qaado oo kor yeelo aw amase dafcihi ama mid soo socda inuu ka hortago macnaha shirkiga waxaa ka mid a ruuxu inuu xidho xalqada waxa la yidhaha xalqada waa bir kasta oo wareegsan oo gacanta inta badan kuwa la gashadaa ayaa lagu magacaabaa ama bir walbo muxallaq xataa ah, kuwa qoorta la gashado muxallaq waa la yidhahdaa xalqadana birta noocaa u samaysan baa la yidhahdaa ama xadiid ha ka samaysnaato ama dahab ha ka samaysnaato ama fida ha ka samaysnaato birtu mar hadday wareegsan tahay sida dugaagadda oo kale ayaa xalqa la yidhaahdaa marka birta noocaasoo kale xedhashadeedu shirkiga ka mid ah waxaa kaloo shirkiga ka mid a ah dunta iyo liilanka iyo xadhigga isagana xidhashadiisa la xidho iyo labadooda wixii la midaba oo qasadka iyo ujeeddada loo xidhanayana ay tahay in dhibaato ku haysata ay kaa qaadaan ama ma ahee dhib aad ka cabsanayso iyo cudur aad ka cabsanayso il aad ka cabsanaysa inay ka hortagaan saa haddii loo xidho shirkigay ka mid tahay macnaha saas wey min ashirki lubsu lxalqa iska xidhashadooda haddii laysaga xidho oo ujeeddada loo xidhanayo ay tahay isku qurxin oo xarago loo xidhanayo ama ujeeddo kaleba loo xidhanaya dhib male laakiin ujeeddada loo xidhanaya hadday tahay dhibaato ha kaa qaadaan cudurka haysta ha kaa qaadaan yaani xanuunku haya ha kaa qaadaan ama meahe dhib aada ka cabsanayso oo aada isleedahay amur kugu dhaca ha ka hortageen oo ha kaa xijaabeen labadaas niyadda noocaas oo kale haddii lagu xidho ayay shirtihiin macnaa <clears throat> marka ma shirki weyn baa mise waa shirki yar ma shirkigii islaamnimada lagaga baxayeyba mise waa kii aan islaamnimada lagaga baxaynin laakiin dembiyada waaweyn ka mid ahaa waxay ku xidhan tahay kolba ruuxu waxa uu ka rumaysan yahay markuu xidhanayo hadduu rumaysan yahay xidhashada uu xidhanayo in ay iyaguba keenahayaan caafimaadka ama iyaguba si madax bannaan dhibaatada uga hortegayaan oo ay awood madax bannaan shaygani leeyahay ictiqaad noocaas oo kale hadduu ku xidho waa shirki akbar awe ah islaamnimada lagaga bixi waay haddiise laakiin uu u xidho waa sabab asbaabta lagu caafimaado ka mid ah waa sabab asbaabta cudur lagaga hortago ka mid ah sababkiina suurtagal waxaa ah ilaahay buu gacantiisa ku jiraayo hadduu doonana wixii la doonayo in lagu gaadho waa lagu waa laga heli hadduu ilaahay uu doonona in aan laga helinna laga heli maayo ilaahay bay ku xidhantahay mashiicadiis laakiin sheygana waa iska sabab hadduu u xidhanayana waa shirki asqara wey shirkigii yara wey macna oo shirki yar waxay ku noqonaysaa shay ashyaada asbaabta ah ee sabab ahaan loo isticmaalo ee inta badan ama caafimaad loo isticmaalo ama dhibku haysta lagaga hortago sababba shaygu mar hadduu yahay waa in sababnimadiisu sharciga laga helay inuu shaygani uu sabab u yahay waxa aada doonaysa inaad u isticmaasho cudur mucayan doonaysaa inaad iskaga daaweyso waa inuu sharcigu sheegay shaygani inuu cudurkaa daawo u yahay oo sababkani uu sabab sharci yahay oo sharciga laga helay ama ma ahee sababkani waa inuu tajribo ku sugnaadayo dadka isticmaalkooda iyo tajribadooda ayaa waxay ogaato lagu ogaaday shaygani inuu cudur hebel daawo u yahay saa haddii lagu ogaadana waa sabab la isticmaali karo laakiin waxaan sharciguna sabab ka dhigin tajriba ahaanna binu aadamku iyo caadatan aynan u ogaanin inuu sabab u yahay shaygan haddaad u isticmaashaay waa shirki ah shirki asqar a weye shirkii asqaroo kii yaraa a weye <clears throat> min ashirki shirkiga ayuu ka mid yahay lubsu lxalqati birta wareegsan xidhashadeeda waalkhayti liilanka yani waa khaydkuna waa xadhig ama liilan iyo waxyaala noocaasoo kale ay xidhan jireen wey wanaxwihimaa iyo wixii la midaba wax kasta oo noociyaadkaas oo il laga xidho ama lagu dhabtaa oo ili kugu dhacdaa looga xidho ama dhibaato ku haysatee cudur kaga caafimaad loo xidho ama meehe mid aad ka cabsanaysaba ka hortegii aada ka hortegayso laga xidho labadan keliya meehe wax alla wixii noocaa loo isticmaale loo xidho oo dhan ayaa soo gelaya macna xidhashadoodaasi marka shirkigay ka mid tahay lirafci lbalaa haddii loo xidhanayo lirafci albalaa dhibaato taalla qaaditaankeeda rafciga iyo dafcigu waxay kala yihiin rafcu lbalaa waxaa la yidhaahdaa markaasuuba shaygii ku hayaa oo waa cudur iyo dhibaato taallo wey qaaditaankeedaa la doonaya in ruuxii la cadmadiyaa la rabaa lirafci lbalaa wey dafciguna waxa weeye mid aan weli dhicin laakiin laga cabsanayo ka hortagiisa wey marka labadaaba kaad u xidhataba shirki waay wa qowlihi tacaala buu baab u yahay qul afara'aytum maa tadcuuna min duuni illaah in araadanii allahu bidurin hal huna kaashifaatu durih aw araadanii biraxmatin hal huna mumsikaatu raxmatih qul xasbiya allahu calayhi yatawakalu lmutawakiluun qul waxaad tidhahdaa nebiyow afara'aytum ay akhbiruunii bal ii warrama maa tadcuuna waxaad u yeedhanaysaan oo baryaysaan iiga warrama min duuni illaahi alla sokadii in araadanii hadduu ila doono allaahu alle bidurin dhib hadduu ila doono hal hunna iyagu ma yihiin kaashifaatin kuwa faydaya kaashifaatu durrihi dhibkaa ilaahay keenay kuwa faydi kara ma yihiin aw amase araadanii hadduu alla ila doono biraxmatin naxariis hal hunna iyagaa aada caabudaysaani mumsikaatu raxmatii naxariista ilaahay kuwa celin kara ma yihin kuwa iga ceshan kara oo iga haysan kara oo ii diidi kara ma yihin qul waxaad tidhahdaa nebiow xasbii kaafigayga igu filani allahu alla wey calayhi dushiisayna yatawakkalu tala saaranayaan almutawakiluuna kuwa wax tala saartaay aayadda nebiga sal lla alay slam baa waxaa lagu leeyahay waxaa tidhahdaa kuwan gaalada ah ee ilaahay cid aan ahayn u yeedhanaya ee baryaya waxaad ku tidhaahdaa bal iga warrama kuwaad u yeedhanaysaane ilaahay aan ahayn hadduu ilaahay dhib igu keeno dhib ila damco caaim yani caafimaad darro iyo cudur iyo faqri iyo dhibaatooyin min haada alqabiila noocaas hadduu ilaahay ila damco dhibkaa kuwa faydi kara ma yihin amay dhibka wax ka qaban karaan ilaahay ugu keenay subxaana wa tacaala ila damcay ee ii qadaray waa su-aasha koobaad su-aasha labaadi waxay tahay haddiise alla subxaana wa tacaala uu naxariis ila damco oo wanaag ii qorsheeyo oo caafimaad isiiyo oo xoolo isiiyo oo wanaag isiiyo caqli iyo cilmi isiiyo ilaahay hadduu naxariis isiiyo naxariista ilaahay kuwa ii diidi kara maye mahigo iga hor istaagi karaan markuu ilaahay ii doonay ila damcay subxana wa tacala jawaabtu waa maya ilaan ayaga laftoodu ma rumaysna waxaan ay caabudahayaan ilaahay unbaan usii maraynaa bay leeyihin maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allahi zulfa ilaahay bay noo dhoweynahayaano ilaahay baanu usii maraynaa bay leeyihin laakiin ma ay rumaysnaa in wax ilaahay keenayna ay ka hortegi karaan wuxuusan ilaahay keeninna inay keeni karaan ma ayna rumaysnayn oo asnaamtooda kama rumaysna marka ay caabudayaan laakiin waxay leeyn waa ergo shufacaa unaa cinda allah ilahay agtiisay nooga ergeyn oo ilaahay baan usii maraynayo annagii ilaah bay noo dhexeeyaan oo way naga fadli badan yihiin oo way naga fiican yihiin oo ilaahay bay nooga dhow yihiin saa daraaddeed ilaahay baan usii maraynaa sheekaday wadeen taasay ahay ee mayna rumaysnayn in ilaahay hadduu dhib kula damco dhibkaa iyagu awooday ku qaadi karaan inay awooday ku qaadi karaan inay leeyihiin mayna rumaysnayn haddii ilaahay naxariis iyo wanaag adoomadiisa la doonaan naxariistaa inayna iyagu diidi karin yani waxa weya way rumaysnaayeen ma ay diidi karaan saa marka muctaqadkooday ahay jawaabta marka ay bixinayaan marka su-aashan la weydiiyo waxay tahay maya waxbana ma qaadi karaan waxbana ma keeni karaan waxbana ma diidi karaan waxbana ma ogolaan karaan ayib maxaad u caabudaysaan marka waxaan u caabudaynaa ilaahay bay nooga dhoweyn oo usii marayna wy waxaad ku tidhahdaa nabigaa la yihi salawatullah wasalaamu caleyh ilaahay baa aniga igu filan waxba inaan meelo sii marmara iyo jaranjarooyin inaan sii fuula iyo uma baahna rabbigii baa igu filan subxaana wa ninkii wax tala saaranna kuwa isaga tala saartay baana tala saarasho dhab ah iyo cidla tala saartay saas way macna calayhi yatawakalu lmutawakkiluuna waa jumla khabariya oo calayhi dushiisa yatawakalu tala saaranayaan almutawakiluuna kuwa wax tala saartay laakiin waxaa laga wadaa jumla khabariya macnaha tala saarteen wey yani waxa weeyaan waa amar oo waa khabar bimacna alamri wey macna kuwii ciddii wax tala saaranaysa ilaahay ha tala saarto subxana wa tacala saas ayb su-aasha marka isweydiintale waxay tahay ayaddu ma waxay ka hadlaysaa dugaagad la xidhay iyo dul la xidhay iyo ma waxaasi ka hadlaysaa mise waxay ka hadlaysaa asnaamtay caabudi jireen asnaamtay caabudi jireen bay ficlan ka hadlaysaa xaggee buu sheekhu uga daliishanayaa waxyaalahan dadku ay leeyihiin waxbay naga celin iyo waxbaanu ku caafubaadaynaa iyo waxyaalahan inay shirki tahay ayadda xagiikaga taalla waxay iskaga taalanaa waa qiyaas min baabi alqiyaas wey qiyaas oo waxaan iskaga qiyaas qaadanayaa asnaamtay caabudayeen iyo waxyaalahan dadku ay wax ka rajaynayaan oo caafimaad ka rajaynayaan ama dhib iyo cudur inay ka hortagaan ka rajaynayaan labadaasu isaga qiyaas qaadanaya oo xaggay ka midaysan yihiin waxay ka midaysan yihiin labadooda mid walba dhib ilaahay keenayna ma qaadi karo dheef ilaahay kula damcayna ma hor istaagi karo saas way macna bahashan xunteed isku xidhay iyo qarbaastan aada xidhatay iyo waxan qoorta aada ka laalaadisay iyo waxan iyo asnaamtay caabudi jireen labaduba waxay ka mid yihiin iskaga mid ka yihiin dhib ilaahay kula damcayna kaama qaadi karaan kama hortegi karaan dheef ilaahay ku siiyeyna subxaana wa tacaala kuma diidi karaan maxay tari marka soo lugooye un ma ah waa un lugooye wey halkaasu marka sheekhu uu ka deliishanaya waa qiyaas wey oo yani waxa weye qiyaastaasina runtii waa qiyaas saxo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku tilmaamay cid walba oo ilaahay cid aan ahayn caabudo wax ka raadsatahay tusaale cajab badan buu ilahay u sameeyey subxana wa tacala mathalu aladiina itakaduu min duuni illahi awliyaa kamathali alcankabuuti itakadat beyta wa ina awhana albuyuuti labaytu alcankabuuti low kaanuu yaclamuun ilahay saasuu leh subxana wa tacala yani kuwa ilaahay cid aan ahayn u yeedhanayo baryay oo wax weydiisanayaan waxay la mid yihiin sida baashan la yidhahdo caaradoo kale guri samaysatay gurigii karaacadu ay samaysatay baa ruux baa wuxuu ka dhiganayaa yacani dugsiimo guri kaneeco nin intuu galay doonaya inuu ama qorax ka celiyo ama qabow ka celiyo ama roob ka celiyo hoos fadhiya ama cadowba ka dugaashanayo cadowgu kaa celin soo meel bannaan ma fadhiyo waa guri caaro dhagax yaro xataa saa lagugu soo fidinay xataa ma celin karto nin ilaahay cid aan ahayn hoos fadhiisto wax ka raadsaday nin guri caaro guri ka dhigtay oo hoos fadhiyo oo inuu wax ka celiyo doonayo xuluu ka dhigay saasaa macnaha ilahi subxaana wa tacala uu ku misaaliye kulli addoommadoo dhan isku dar waxba ha kala reebi taasoo kale ka dhigan yihiin macna waxba ma qaban karaan tala gacan uguma jirto awoodna gacan uguma jirto macnaa ayad kale ilahi subxana wa tacala wuxuu ku mihaaliyey yani waxa weeyaan baksiga baksiga soomada waxaanaad caabudaysaan ilaahi subxaana wa tacala kasoo hadhay keyrkii daksi ma abuuri karaan hadduu daksi wax kala cararana daksiga wax kama soo ceshan karaan kama soo dhacsan karaan yacni asnaamtoodaa marka laga hadlay hadduu daksi intuu fuulo wixii ay dusha kaga dhoobdhoobeen intuu ka leefo subagii ka leefo uu ka cararo dhagaxan meesha yaallaya amuu daktigaa ah wax kasoo ceshan karaa war nin dakti iska dhicin kari waayo adiga muxuu kugu tari muxuu kugu biirin bal caqlixumada intay meesha taalafiirsa u fiirsa macna marka ilaahay subxaana watacaala makhluuqaadkiisu waxba kuuma qaban karaan kulligoodna isku xaabqaade wax ay tari karaan oo ilaahay subxaana watacaala awooddiisiiyo maamulkiisa ka mida laa caafimaad walaa cudur walaa cuntasiin waxba ma awoodi karaan saas macnaha in loo rumeeyaa la rabaa qul waxaad tidhahdaa nebigow afara'aytum bal ii warrama maa tadcuuna waxaad baryaysaan bal iiga warramood u yeedhanaysaan min duuni illahi alla sokadi in araadanii hadduu ila doone allaahu alle hadduu ila doono bidurin dhib hadduu ila doono yani dhibaato caruurtaada ku dhacda lafaha ku dhacda xoolahaaga ku dhacda saas wey hal hunna ayagu kaashifaatu durihi dhibkaa ilaahay igu keenay kuwa faydi karoo qaadi kara ma yihiin aw amase araadanii hadduu ila doono alla biraxmatin naxariis hal hunna ayagu mumsikaatu raxmatii naxariista ilaahay kuwa celin karoo iga hor istaagi kara ma yihin ma iga ceshan karaan oo ma iga haysan karaan naxariista ilaahay isiiye subxaana tacala xoolaha uu siiyey caafimaadku isiiyey caruurtu isiiyey wanaagga uu siiyey ma ma ii diidi karaan waa maya mar haddayna kuu diidi karaynin cidda ilaah noqon kartay la caabudi karaayo sidiisaba tilmaam buu leeyahy yamliku annafca waadduraa ilaah kaasaa la yidhaahdaa waa cid awoodloo dhib iyo dheefba gacanta ku haya kaasaa loo sujuudaa oo loo yeedhaa oo lagu cabaadaa oo wax la weydiistaa oo dhib loola cararaa laakiin mid aan waxba haysanin haddaad maantana isku jajabiso ood isu dullayso oo aad macnaha dhulka isu dhig ood wax alla wuxuu doonayay waxaad macnaa waxa wey ugu dhawaanaysa u samaysaa hadda muxuu kuuba qaban barsaaqi dushay laa yuxsii isagaaba waxba haysanina muxuu ku siin ninkii wax wax bixiye ilaahay baa waxaya subxaana watacaala addoommadu waxa u raadsadeen waxaa kutusi macnahaasoo kale xadiidkii cabdullahi bni cabaas nabigu sal ly slam uu ku odhan jiray ixfid illaaha yaxfadaka yaxfadka adoonow ilaahay cabdullaahi ow ilaahay xifdi isagaa ku xifdin ixfid illaaha tajidhu tujaahaka ilaahay xifdiyo awaamirtiisa iyo sharcigiisa ilaali mar alla markaad baahataba hortaadaad ka heli macnaha waxaad ka doonaysay isagaa ilaahay kuu oofin subxaana wa tacaala tacaraf ila allahi fi rakaa yacrifka fi shidda ilaahay markaad barwaaqaysan tahay aqoonso oo ha kibirino ha qooqine barwaaqada iyo wanaagga ilaahay ku siiye ku aqoonso rabbiga oo ku caabud yacrifka fi shidda markay dhibaata kugu dhacdo ilaahay ku aqoonsanay subxaana wa tacala oo dhibaatada kaa faydi xadiidka waa kii nabigu odhan jiray sal ly slm idaa sa'alta fas'al illah waida istacamta fastacin billaah haddaad cid wax weydiisan ilaahay weydiiso haddaad cid kaalmo weydiisanayso alle keligii kaalmo weydiiso cid kaloo wax qaban karta ma jirte waclam ana alummata low ijtamacuu cala an yaduruuka bishayin lam yaktubhu allahu calayka lam yaduruuka walow ijtamacuu cala an yanfacuuka bishayin lam yaktubhu allahu laka lam yanfacuuka jaffat isuxuf wa ruficat alaqlaam hadday ummadoo dhan isugu tagto makhluuq oo dhan waxaan ilaahay kuu qorin inay kugu taraan waxba kuguma tari karaan hadday isugu tagaan oo isu kaashadaan oo awoodoodan isugu geeyaan dhib aan ilaahayba kuu qorin oo kuugu talagelin inay ku gaadhsiiyaanna kuma gaadhsiin karaan war caqiidadaasaa la doonay dadka muslimiinta inay rumeeyaan oo rabbigood ay ku xidhnaan subxaana wa tacala oo addoommadoo dhan ka go-aan cid ilaahay aan ahaynoo wax qaban karta ma jirtee rabbi ha loo cararo subxaana wa tacaala oo isaga dhibka ha loogala cararo xaggiisa ha loo hala weydiista inuu qaado dheeftana isaga ha looga shukriyo alla subxaana wa tacaala intaas way masalada la doonayo in la can cimraan bni xusayin radia allahu canhu ana nabiya sal alay waslam nebigu ra-a wuxuu arkay rajulan nin buu arkay oo fii yadihi gacantiisa ay ku jirto xalqatun dugaagad oo min sufrin naxaas ah sufriga dahabkana waa la yidhahdaa naxaastana waa la yidhahdaa nin wuxuu arkay cunudda ku qaba bir wareegsan nabiga arkay salawatullah waslamu fa qaala nebigu wuxuu yihi sal alay wasalam maa haada kani muxuu yahay qurwaxani muxuu yahay qaala wuxuu yidhi min alwaahinati min ajli alwaahinati cudurka waahino la yidhaahdo dartii baan ugu xidhay macnaha maa haada waxa weye waxanaad qabto muxuu yahay maxaad kugu kallafay inaad xidhato wixii ku kalifay buu marka xidho waxaa igu qasbay inaan xidho cudur waahino layidhahdaa ihayo kaasaan ka xidhay wey waahinada waxaa layidhahda waa xidid roor wey oo ku dhaca garabka ilaa gacanta yani cudur noocaasoo kale oo gacanta ilaa garabka ku dhaca waahinada la yidhahda marka cudurkaasa ahyoo ka xidhay buu leeyahy faqaala wuxuu yihi nabigu sal lay waslam inzachaa inzichaa siib dhufo macnaha iska dhufo oo tuur fainahaa iyadu laa tasiiduka kuuma kordhinayso ilaa wahanan dacfi mooyaane tabardaro inay kuu kordhiso mooyaane wax dheefa iyo wax wanaagii kuu kordhin ma jirtee iska tuq fainaka adigu low midta haddii aad dhiman lahayd haddaad dhimato wahiya calayka iyadoo dushaada ah adoo qaba haddaad ku dhimato maa aflaxta ma aad liibaanaysid abadan weligaa weligaa guulaysan maysidoo waxaad doonayso gaari maysid hadday ayadoo adoo qaba aada ku geeriyooto rawa waxaa wariyey axmed baa wariyey xadiidka bisanadin buu ku wariyey sanad laa ba'sa bihi oon dhib lahayn sanad iska roonay macna laa ba'sa bihi waxaa la yidhahda wuu iska roon yahay taqriiban saas waay waxbaa ku jira wey waxbaa ku jiroo boqolkiiba boqol ma ah wax laga tegeyna ma ah laakiin waxoogaa waa roonya saasaa laa ba'sa bihi la yidhahda waxay ku dareensiinaysaa xadiidku marka inuu hadal ku jiro wa ficlan xadiidka hadal baa ku jiro xadiidku muxadisiinta qaar ka mida ah way daciifinayaan sheekh naasir iddiin alalbani silsilada daciifada ayaa taxqiiq aada u qiimo badan iyo xadiidkaas kaga hadlay oo cilmi ah akhiiranna wuxuu ku gebagabeeyey xadiidku inuu daciif yahay oo wuxuu daciif ku yahay nin la yidhahdo mubaarak min fadaala oo ragga werinaya ka mida ah ayaa cancaneeyey waana mudallis midda labaad xasanulbasri ayaa ka warinaya cimraan bni xuseyn xasanulbasrina taxqiiq markii la taxqiijiya cimraan bni xuseyn muusan ka maqlin marka inqitaac iyo cancano iyo dacfu bacdi rijaal ayaa xadiidka ku jira wabittaali xadiidku waa daciif marka la taxqiijiyo sheekhu sida uu yidhina ma aha la ba'sa bi ma fihi ba'sun siduu sheekh naasir leeyahy ba'si baa ku jiro xadiidku waa daciif wuxuu faa marka xadiidku yani maca dacfihi wuxuu leeyahay nabiga cimraan baa wuxuu leeyahay nabiga sal ly wasalam wuxuu arkay nin gacantiisa ay ku jirto nin qaba oo gacantiisa ku qaba bir wareegsan oo naxaas ama dahab ah markaasaa nebigu wuxuu weydiiyey salawatullh wasalaamu caleyh maxaad u xidhatay wuxuu yidhi nebi waxaan ka xidha cudurka la yihahdo waahinada cudurkaasaan ka xidha macnaheedu waxa weeye waa ama xanuunkiisuu ka xidhay waana siday u badan tahay oo in uu xanuunka ka kala yareeyo iyuu birtan u xidhay ama amaaba caafimaad iyo waxsaasoo kaleetaa laga hunguriyeyn hayaana waa macquul markaasu nabigu sal alay wasalam wuxuu yihi inzachaa macnaha iska siib waay nasciga waxa la yhahdaa dhufo xoog isaga dhufo weliba markaad siibaysid si tartiiba ah ha u siibin xoog u dhufo maxaa yeelay nabigu wuxuu sheegay salawatullhi wasalaamu caleyh waxaan dacfi ahayn tabar darro so adigu maxaad ka doonaysaa inay xoog kuu kordhiso sooma oo xidid roorkan kugu dhacay iyo gacantan daciiftay inay xoojisaad rabtaa sooma waxaad ka doonayso cagsigiisaad ka heli oo muxuu yahay waa inay gacanta kusii daciifto maxaa yeelay yani shay walba oo sharciga khilaafsan ruuxii wanaag ka doonaaya yucaamalu binaqiidi qasdihi wuxuu ka doonahay wax kasoo horjeedaa lagula dhaqmo wuxuu ka heliso faa-iido ka raadinayay khasaaruu ka heli xoog hadduu ka raadahayinaya tabardaruu ka heli marka tabardaro unbay kuu kordhine waxba kale kuu siyaadin mayse iskasii bu nabigu uri salawatullah waslamu caleyh tabardarro ficlan tabardarra u siyaadino addoon ilaahay makhluuqaadkiisa ka mid oo daciif oo bir ah markaad qalbigaaga ku xidhay ood wax ka raadinayso dacfiga ka weyne xageebuu ka ima intaasaaba dacfi kuugu filana yani waxa weeyaan dacfi iyo tabardarro umaad ka heliya iskasii buu ku yiri markaasaa wuxuu yidhi haddii aad ku geeriyoon lahayd maada weligaa guulaysateen weligaa maada guulaysateen macnaha waxa weeyaan waa lagu cadaabi lahaa wey waa lagu cadaabi lahaa maxaa yeelay cadamu lfalaax guul la-aantu iyo sacaadiyo liibaan la-aantu waa un cadaab wey cadaab weyan macna ilahay cadaabkiisaad geli lahayd haddaad ku geeriyoon lahayd wey saas wey xadiidku daciifaada laakiin waxaa laga faaidaysanayaa yani waxyaalahaasoo la xidho oo ama in yani isha laga xidho inay isha macnaha waxa weye kaa difaacaan oy ka hortagaan ama cudurro laga xidha waxyaala noocaas oo kale laga xidhaayo inaysan macnaha waxa weyaan wax mashruuc ahayn bal inay sharciga khilaafsan tahay ayaa laga qaadanaya macna walahu waxaa usugnaaday cimraan maya walahu waxaa usugnaaday imaam axmed imaam axmed waxaa usugnaaday oo uu warinayaa sidoo kale an cuqbati bni caamir can cuqbata bna caamirin wuxuu ka warinayaa marfuucan cuqba isagoo xadiidka kor yeelay yani xaal uu xadiidkaasi mid la kor yeelayo nebiga la gaadhsiiyey salawatullhi wasalaamu caleyh waa asaaliibta rafciga mid ka mida ah wey xadiidka marka nebigan ka sheegaya uu ninku leeyahy macnaha wuxuu ku muujinayaa xadiidkani inuusan isaga kasoo fulin ee uu isaga ka shisheeyo oo nebiga uu ka maqlay salawatullhi wasalaamu caleyh inuu nebiga kasoo gaadhay ayuu ku muujinayaa marfuucan taa marfuucan xaal xadiidkaasi mid la kor yeelayo ilaa nebiga la gaadhsiinayo salawatullahi wasalaamu calayhi oo ka koreeya ninka la yidhaahdo cuqba cuqbuu ka koreeyayo nebigu ka warinaya wuxuu nebiga ka warinayaa cuqba inuu nebigu yihi sal lay slam man tacallaqa ruuxii isku xidha samiimatan qardhaad falaa atama allaahu ilaahay uma dhammaystiro lahu isaga ilaahay wuxuu doonayo uma dhammaystiro ma gaadhsiiyo waman tacallaqa ruuxii isku xidho oo xidha wadacatan aleel wadacatan soo qoray ta maleda wadaca igu qoray wadacatan waay waman tacallaqa ruuxii xidha wadacatan ruuxii isku xidha aleel falaa wadaca allaahu alle ugama tago lahu isaga maa yuxibu wuxuu jecel yahay wuxuu jecel yahay alla uma daayo wax alla wuxuu jecel yahy o dhan allaha noola dugo wey oo haka qaado wuxuu jecel yahy o dhan ama falaa wadaca allaahu lahu falaa wadaca allaahu alla ma xasiliyo oo ma dejiyo isaga lahu isaga ilaahay uma dejiyo oo yani qalbigana uma dejiyo wuxuu doonayana kama dejiye qaf iyo lab allaha ku furo wey yani waxa wey waa habaan ayb wa fii riwaayati waxay ahayd riwaayo kaloo xadiid kusoo aroortay man tacallaqa ruuxu isku xidha tamiimatan qardhaas faqad ashraka ilaahay wax la wadaajiyey qardhaaftaasuu ilaahay garab dhigayo ilaahay buu subxaanahu wa wax ugu daray xadiidka qeybtiisa hore iyo riwaayada hore cuqbat bnu caamir oo man tacallaqa tamiimatan falaa atama allahu lahu waman tacallaqa wadacatan falaa wadaca allahu lahu muxadisiinta qaar ka mida way daciifinayaan sidoo kale laakiin riwaayadan dambe waa saxiix riwaayadan dambe oo man tacalaqa tamiimatan faqad ashraka riwaayadaasi waa saxiix mid hore laakiin dacfi bay ku sheegayaan muxasisiinta qaar ka mid xadiidku wuxuu leeyahay man tacalaqa ruuxi xidha tamiimatan qardhaas tamiimadu yani baabkan ka dambeya insha allahu tacala ba inoogu imaam baabu maa jaaa fi ruqa watamaaim ayay inoogu imaan doonta insha allahu tacala waa waxyaalaha xiibsi ahaanta loo xidho yani laga xidho isha iyo waxyaalo kaloo fara badan laga xidho noocuu dooni baa ka samaysana ama ha taxnaado bilo iyo waxyaalaha isku taxsaxeen ha noqdo ama waraaq la laalaabay ha noqdo ama qardhaas ha noqdo wuxuu dooni ha noqdo waxaa waxyaalahaasa tamiimada la yidhaha ninkii marka waxaa xidha oo u xidha inuu wax ka helo wax ku soo kordhiyo dhibaato haysato uu ka qaado ilaahay uma dhammaystiro wuxuu doonaya mana gaarsiiyo ilaahay subxaana wa tacala wuxuu rabo waa habaar wey macna falaa atama allaahu lahu ilaahay uma dhammaystiro qasadkiisiiyo ujeedadiisiiyo wuxuu rabo ilaahay uma dhammaystiro ee ilaahay subxaana wa tacaala ha gara maryo inkaaraas allah ku reeba kaas waman tacallaqa wadacatan wadacada waxaa la yidhahdaa waa baasha aleesha la yidhaahdae laga soo saaro badda ee caruurta loo xidho isha iyo looga xidhaa la yidhahdaa wadacada la yidhahda waxaa la mida wax walba oo noociyaadkaasaa la mid a baashii geela loo xidhi jira magacaas ma garanahay oo hasha yani haldoorka abaa loo xihaa isha looga cabsanayo iyo baashan la yidhahdo iyadana gorayada ukunteeda oo kaleeto guryaha lagu xidhay iyo min hada alqabiil waay waxyaalahaasi wey iyo baalkan yidhahdo muxuuaha balag maa la yidhahda oo isagana macnaha waxa weye beeraha miyaa loo xidhaa guryaha lagu xidhay iyo kulli noocayaadkaasi oo soo wadagelaya wax kasta oo la xidho oo laysku marmaro oo laga xidho il iyo shar iyo dhibaato lagaga hortagayay noocaasay soo wada gelayaan macna aleeshaa iyo qarqaastaa iyo waxaasay soo guda gelayaan xadiidka qeybtiisa labaadi wuxuu leeyahay marka falaa wadaca allaahu lahu laba macnaa lagu fasiraa falaa wadaca allaahu lahu in laga wado ilaahay falaa taraka allaahu lahu maa yuxibu ilaahay ugama tago wuxuu jecel yahay yacni ninkaas allaha mooro duugo oo wuxuu jecel yahay xili iyo xoolaba waxay jecelyaha allah ka qaado oo habaar ah iyo inay tahay falaa wadaca allaahu lahu ilaahay ma dejiyo oo ma xasiliyo oo qas allaha ku tuuro iyo lab in laga wadana waa macno kaleeto oo lagu fasiray labada macnaba waa lagu fasiraa riwaayada kale xadiidku waxayba iyadoo caddaynaysaa ninkii waxyaalaha xidha oo u xidha inay wax ku taraan oo ku biiriyaan ilaahay buu shirki u sameeyeyo rabbiguu wax la wadaajiyey subxaana wa tacaala shirkigan waa shirkul asqar wey haddii ruuxu uu rumaysan yahay uun ilaahay inuu kugu caafiyo bel ilaahay ha kugu caafiyo a ilaahay yani waxa caafimaad ha kugu siiyo laakiin uu ogyahay caafimaadka inuu ilaahay bixiyo waxana inuusan bixinin laakiin bal sabab ka dhiga inuu isleeyahy waa shirki asqarow waa dembi weyn oo dunuubta waaweyn ka mida oo noociyaadka shirkiga ka mida laakiin waa shirki yar wey